qasadka qur-aankuna waxaan soo marna horey usoo marnay adkaartii qofka junubka waxa xaraamta ka yaha markaan soo maraynay qur iyo adkaartiisa in la akriyo laa biqasdi dikri adoo dikri qasadkaagu haynaya qur-aan qasadkaagu iyo akhriska ma banaano qasadki iyo niyadu saamayn bay leedahay aayadan akrida qur akhrisna ula jeedana xukmu qira'ati qur bay qaadan haddaadan ula jeedinna xukmu kalaami alcaadi bay qaadan qasadkaagu haddii aad wax kale fahansiin keliya ujeedo nin iska hadlay baa tahay salaadaadiina way jabi laakiin qiraa'a haddaad ula jeeda dhib maleh waxaa sugan ahar caliy bn abi aalib radi allahu canhu a ardaahu ka sugan baa jira isagoo salaad subax dadka tukinaya baa nin khawaarijaa soo galay fanaadaahu walaqad uxiya ilayka waila ladiina min qablik lain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 lam tabtul ma burto filasaxi sida raajixa haddaad wakti dheer aamusto salaadaadu jabi mayso sababtoo ma'muumiintuba way iska aamusnaadaan wakti dheer ujeedo kalena meehe qiraa'ada imaamka iyo mutaabacadiisa iyagoo taagtaagan isaga aamusaan saa darteed dhibaato ma laha wayusanu waxaa sunna ah liman qofkii naabahu uu la soo darso shay-un wax la soo darso ka tanbiihi imaamihi sidii imaamkiisa inuu baraarujiyo u baahan yahay wa idnihi lidaakhilin qof soo gelaya guriga inuu idni u baahan yahay wa indaarihi acmaa qof indhala inuu u digoo god kusii dhacaya ama dab ku dhacaya an yusabbixa subxaana allah inuu yidhahdaa sunnah wa tusafiqu lmar'atu haweentuna way tasfiiqsanaysaa way sacabinaysaa bidarbi اlyamiini gacanta midig bay ku dhufan calaa dahri lyasaari biixda dhabarkeeda iyo korkaga dhufan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 mubطilaadkii kalun buu la mid yahay haddiiba socodkii iyo ficilkii iyo hadalkiiba la yidhi qofkana asiga ama halmaansan kaga buri mayso cuntadiina waa lamid jaahilan taxriimahu anuu nin alabadaa wax iiga sheekeeye qiso qabsato marora idiin sheegay taraawiix baan tukanayna buui nin iska reer baadiye ay garab tukanayey oo carabta weliba riyaad wey sacuudiga jaabka timir baa ugu jirta yii salaaduu ku jiraa waxoogay markii la jooba xabad buu la soo baxaa timira afku gashada waa cunayaa garabkaa ku dhufanay buui maanaa iska daabaa laleehay soo maaha wuxuu u qaatay bui wax iga siinaan le tijaabka gacanta geliyey buu anigii isoo laacay ui timirti ninkani iska daa manaa inuusan xaraatinimada ogeyn waxaad ka garanaysaa sagtan uu ku baraarugi lahaa hadduu